بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay culimo cashirka qaybtii mebniga ahayd ama mebniyaadkii ayaan ku soo jirnay asmaada mebniga ah waxaynu soo dhigannay qaybta lagu binaynayo fatxaha waxaa kaloon soo dhiganay qaybta lagu binaynayo kasraha waxaynu hadda maraynaa qaybta damada lagu bineeyaha inaan xuso ama sheego cala alfatxi fatxaha lagu binaynayo dakartu waxaan sheegay almabniya ka la binaynayo cala dami dama lagu binaynayo mar alla marka aan dhammeeyey kii fatxaha lagu binaynayey ayaan ku xijisiiyey buu sheekhu yidhi kii damaha lagu binaynayey wa waxaan ku tusaaleeyey biqablu kelmadda qablu abaan ku tusaaleeyey wa bacdu iyo kelmadda bacdu abaan ku tusaaleeyey qablu iyo bacdu labaduba waa mebni waxaana lagu bineeyey damo saddex su-aalood ayaa haddaba layna weydiinayaa su-aasha koobaad waxay leedahay maxaa loo bineeyey lima buniya waxaad odhanaysaa waxaa loo bineeyey wuxuu shabbahay xaraf xagga macnuhuuna ka shabbahay waayo wuxuu dimistay ama uu koobsaday macnihii idaafada litadamunihi macna alidaafa maca ana almudaafu ilayhi maxduufun kii oo mudaafun ilayhigu maxduuf ah ayuu haddana macnihii idaafadu u meesha yaallaa oo la niyooday macnihii idaafada culimmada qaarkoodna sidaasi aan ahayn bay ku cileeyeen oo waxay yidhaahdeen litawaqulihi bilibhaam wuxuu aada iyo aada ugu tawaqulay uu ku fogaaday ibhaamka iyo mubhamnimada waliftiqaarihi bay yidhaahdeen ila lmudaafi ilayhi iyo baahida joogtada ah uu u qabo mudaafun ilayhi waa sababta loo bineeyey haddaba shayga marka la bineeyo asalku wuxuu ahaa in lagu bineeyo sukuun xarakaa laga dhigay maxaa xarako looga dhigay qablu iyo bacdu sababta xarako loogu bineeyey waa maxay oo xarakada maxaa keenay qablu iyo bacdu waxa xarako loo qaatay kow iltiqaa'u saakinayn baa laga cararayaa oo qablu iyo bacdu haddii laamka la reebi lahaa ba'da iyo caynka ka horeeyaana ay reeban yihiin halkaa waxaa ka soo boodi lahaa iltiqaa'u saakinayn iltiqaa'u saakinaynkaa si looga badbaado ayaa la yidhaha la iska xarakeeyo xarakadii waxa laga dhigay dammo dammo maxaa looga dhigay waxa dammo looga dhigay waa lagu quweynayaa dammadu way culus tahay kolka maadaama mudaafkan mudaafunileyhi idili uu ka maqan yahay si taqwiyo iyo xoog uu ugu helo ayaa xarakada ugu culus loo doortay oo loo damiyey waxaynu ogaanaynaa haddaba qablu iyo bacdu iyo waxyaabaha la midka ah sideed icraabood bay leeyihiin sideed icraabood ayay leeyihiin afar baa asala qablu iyo bacdu iyo kuwa la midka ah in mudaafun ilayhigooga la sheego iyo in mudaafun ilayhiga la xadfoo nisyan mansiyan laga dhigo iyo in mudaafun ilayhiga la xadfoo lafdigiisa la niyoodo saddexdaaba waa mucrab haddii mudaafun ilayhiga la xadfo oo macnihiisa la niyoodo markaa waxay noqonaysaa maxay mebni bay noqonaysaa mabniyun cala dami oo waa keenan hadda aynu ka hadlayno haddaba afartaa jeer oo afartaba a mansuub iyo afartaas oo afartaba majruurun bi mina oo min lagu jiro inta ayay noqonaysaa culimadu waxay idhaahdeen min baa lagu jiraayo waynu aragnay dee ti oo min lagu jirayo waynu arki doonaa min bacdi ma ahlakna alquruuna aluulaa min bacdi ma ahlakna alquruuna aluulaa min bacdi min baa lagu jiraya lilaahi alamru min qabl wa min bacduna waynu arki doonaa biidni illaahi tacaala mintaasi markay duruuftaa hayru mutasarifkaa ah ay gasho macnaheedu waa fii baa la yidhaha fii fii la macno tahay haddaad tidhaahdo ji'tuka min qabli اlcasri am ji'tu min qablika haddaad tidhahdo ji'tu min qablika adiga hortaabaan imid mintaasi waa bimacnaa fii ayay culimmada qaarkood qabaan maxamed ibnu maalig markuu ka hadlayey wuxuu yidhi minta halkaa ku jirta ee qablu iyo bacdu gashaa waa zaa'ida buu yidhi mintaasi waa zaa'ido mintaasaa zaa'ida abuu maxamed ibnu maalig ku tilmaamay haddaba maxamed ibnu maalig markuu mintaa zaa'ida ka dhigayo xeerkii alfiyat ibnu maaliga uu ku sheegay ayuu ku khilaafay waayo khulaasada wuxuu yidhi waziida fii nafyin wa shibihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min masar wuxuu yidhi mintu markay zaa'id tahay waa inuu nafyi iyo shibhu nafyi midkood meesha yaallo hat minta nafyina ma yaal shibhu nafyina meesha ma yaal zaa'id min dikri lmabniyi la bineeyaha inaan sheego cala alfatxi fatxaha lagu binaynayo dakartu waxaan sheegay almabniya ka la binaynayo cala dami damaha lagu binaynayo wa masaltuhu waxaanan ku tusaaleeyey biqablu wa bacdu qablu iyo bacdu baan ku tusaaleeyey wa ashartu waxaa kaloon ku ishaaray ilaa anna lahumaa inuu u sugnaaday arbaca xaalaatin afar xaaladood oo xagga kalena sideed noqonaysa ixdaaha afartaa midkood an yakuuna waa inay yihiin mudaafayni laba la idaafeeyey waa inay yihiin kuwo la idaafeeyey fa yucrabaani waa la icraabi nasban nasbo ayaa la icraabi cala darfiyati darfiyo lagu nasbinayo waa kow ow khafdan ama khafdo ayaa la icraabi bimin lagu khafdinayo min qura ayaa lagu khafdini taquulu waxaad odhan ji'tu ka war waxaan kuu qabla zaydin zayd hortii baan kuu imid waa la nasbiyey ilanmudaafuleygii baa jooge wa bacdahu zayd dabadii baan kuu imid waa la nasbiyey ilanmudaafuleygii baa jooge fatansibuhumaa waad nasbin cala darfiyati darfiye ayaad ku nasbin waxaad odhani wa min qablihi hortii baan kuu imid wa min bacdihi dabadiina waan kuu imid markaana waa la jiray oo min gashay ayaa lagu a ayaad ku qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi kadabad waxa beenisay qablahum iyaga hortood qowmu nuuxin nuux qowmkiisii ayaa beeniyey ereygaa qablahum waa mansuub mudaafun ilayhigii baana sheegan calaamatu nasbuna waa fadxa daahira fa biayi xadiidin warkee ayay bacda allaahi ilaahay debedii iyo wa aayaatihi aayadihiisa debedii yu'minuuna rumaynayaan ereyga bacda allaahi waa mansuub waxaana lagu nasbiyey fatxa daahira ilan mudaafun ilayhigiiba ayaa jooga isne wa qaala allaahu tacaala alla waxaa kaluu yidhi alam yaatihi miyuuna u iman naba-u ladiina kuwii warkoogu min qablihim iyaga ka sii horreeyey ereygaa qabli waa majruur waxaa lagu jeray mintanaa lagu jeray calaamatuljarkuna waa kasraha min bacdi maa intii kadib ahlaknaa aanu halaagnay alquruuna qarniyadii alulaa ee horhoreeyey min bacdi ma ereyga bacdiba majruur baa laga dhigay calaamatuuljarkuna waa kasrada caamilka jirayna waa minta mudaafun ilayhigiibaa maa ah oo sheegan halkaasi waa xaaladii koobaad laba icraabood bayna leeyihiin mansuub cala darfiya iyo majruur bimin labadaas unbaad kala dooranaysaa alxaalatu aaniya xaaladda labaad an yuxdafa waa in la xadfo almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga waa in la xadfo wayunwa haddana la niyoodo hubuutu lafdihi lafdigiisu inuu sheegan yahay uu sugan yahay fa yucrabaani waa la icraabi halkaa fa yucrabaani ma idin yidhi ra'da ma kordhigay ra'da fa yucrabaani ra'da ma kordhigay kaas in ra'da la kordhigo weeye fa labadaba waxaa la icraabayaa alicraab almadkuura icraabkii lasoo sheegay ayaa la icraabayaa walaa yunawanaani halkan uu saxay walaa yunawanaani lana tanwiin maayo liniyati lidaafati idaafada la niyooday darteed ayaana loo tanwiininaynin wadaalika kaasi ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi wa min qabli naadaa kullu mawlan qaraabatan famaa cadafat mawlan calayhi alcawaadifu gabayaaga odhanaya ومن قبل نادى كل مولان قرابتان فما عاضفت مولان عليه العواطف ومن قبل ereygaa qabli kasre ayuu sitaa minta ka horaysa darti ayaana lagu jiray waxaana la xadfay mudaafun ilayhigii waa la xadfay oo waa la niyooday lafdigiisii wa min qabli daalika kaa ka hor naadaa waxaa dhawaaqay kullu mowlan inadeer oo dhan ayaa dhawaaqay qaraabatahu qaraabadiisiibuuna u dhawaaqay qaraabatan qaraabadiisiibuuna u dhawaaqay famaa cadafad umayna naxariisan mowlan inadeerka calayhi dushiisa alcawaatifu kuwii naxayey ama naxariisanayey cid u naxdo oo u jawaabtana waayey beydkaa maxalu shaahidka aynu uga jeednaa waa kelmadda qablu ah ee minta ka horaysa lagu jiray ee inta mudaafun ilayhiga la xadfay lafdigiisii la niyooday majruur baa laga dhigay mansuubna wuu noqon karaa ariwaayatu luqadda mansuub isagoo ana waa lagu arki karaa alriwaayatu riwaayadu bikhafdi qabli qabli in la khafdiyo ayay ku sugnaatay bikayri tanwiinin kiyoon ay wa min qabli daalika arrinkaa ka hor faxadafa wuxuu xadfay gabayaagu daalika kelmadda ah ayuu xadfay min allafdi lafdiga ayuuna ka xadfay wa qadarahu wuu soo qadaray haabitan isagoo sugan buu soo qadaray wa qara'a wuxuu akhriyey aljaxdariyu iyo walcuqayliyu waxay akhriyeen lilaahi alamru min qabli wa min bacdi min qabli min qablu bay ahayd ma min qabludii min qabli wa min bacdi waxay ka dhigan tahay markaa mudaafun ilayhiga lafdigiisii bay niyoodeen waa bilkhafdi kii oo la khafdiyo bikayri tanwiinin tanwiin la-aantii ay min qabli alghalabi halabada horteed wa min bacdihi iyo dabadeedba faxadafa wuxuu xadfay almudaafa ilayhi buu xadfay wa qadara wuxuu qadaray wujuudahu inuu jiro saabitan isagoo sugan alxaalatu haalita xaaladda saddexaad an yuqdaca waa in laga jaro can ilidaafati idaafada waa in laga jaro lafdan lafdi ahaan waa inaan la idaafaynin walaa yunwa ana la niyoonin almudaafa ilayhi mudaafun ilayhigana aan la niyoonin fa yucrabaani aydan waa la icraabi alicraab almadkuura icraabkii lasoo sheegay baa la icraabi walaakinahumaa ha ahaadaan labadaasiye yunawanaani waa la tanwiininayaa liannahumaa maxaa sababay liannahumaa iyagu xiinaidin markaa ismaani waa laba ismi taammaani oo dhammaystiran ka saa'iril asmaa'i oo asmaada oo kala ah annakiraati ee nakirooyinka fa taquulu waxaad odhan markaa ji'tuka waan kuu imid qablan horay ayaan kuugu imid wa bacdan gadaalna waan kuugu imid wa min qablin horay baan kuugu imid wa min bacdin gadaalna waan kaaga imid qaala shaaciru gabayaabaha gabay tiriyo wuxuu yidhi فصاغ لي الشراب وكنت قابلا أكاد أغاص بالماء الفرات فصاغ لي وحا إي معاناذي الشراب الشراب كيبا إي معاناذي وحي اللي عبي معان بي إي نقدين وكنت وحا نهانشري قبلا حري أكاد كيسيغا أغاص إنان كمرقذو بالماء بيها الفرات معان أول هرنا بيها معان بان كمرقنشري بيها معان waan ku margan jiray haddana sharaabkii baa noqday nin cabbi karaya fasaaqa waxaa hunguri mar ii noqday lii aniga asharaabu sharaabkii waan cabbi karayaa buu yidhi sharaabka wa kuntu waxaan ahaa qablan horay akaadu kiisiga akasu inaan ku margado bilmaa'i biyaha alfuraati macaan biyaha macaan baan sigayey buu yidhi inaan ku margado markii horena waxaan uga socdaa haddaba wa kuntu qablan markaynu nidhaa qablan ereygaa qablanihi waa mudaafuleyhigii baa la xadfay nisyan mansiyanna waa laga dhigay mansuub buuna ku soo arooray wa qara'a bacduhum qaarkood baa akhriyey isagoo majruura lilaahi alamru lilaahi ilaahay uunbuu usugnaaday sugnaaday alamru amarku ilaahay uunbuu u sugnaaday min qablin horay iyo wa min bacdin gadaalba min qablin wa min bacdin bilkhafdi khafdo la khafdinayo iyo wa tanwiini tanwiinin la tanwiininayo alxaalatu araabica waa xaaladda ugu dambaysa الحالة الرابعة حالة أفراد أن يحدث وإن لحدفه المضاف إليه مضاف إليه أيها لحدفيا وينوى وحنا لنيون معناه معنه سي أيها لنيون دون لفظه لفظه سسلنيون مايو فيبنيان وحا لغو بنين حينئذ مركا على ضم ضمها لغو بنين هل ضمي أيوركو نقنيا هل ضمي وي alxaalatu araabica xaaladda afraad an yuxdafa waa in la xadfo almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga ayaa la xadfayaa wayunwaa waxaana la niyoon macnaahu macnihiisa ayaa la niyoon duuna lafdihi lafdigiisase la niyoon maayo sida macnaha loo niyoonayana shalay baynu soo dhigannay oo nisbada taqyiidiyada ah oo qura ayaa la niyoonayaa baynu nidhi fa yubnayaani waa la binayni xiina idin markaa calaa dami damaa lagu binayn labadaba hala damiyo qablu iyo bacduba ka qiraa'ati sabca toddobada qaari siday akhriyeen lilaahi alamru min qablu wa min bacdu lilaahi ilaahay uunbuu u sugnaaday alamru amarka iyo maamulku ilaahay uunbuu u sugnaaday min qablu horay iyo wa min bacdu da gadaalba ilaahay unbaa arrinka gacanta ku haya qabludaa iyo bacdudaa mudaafun ilayhigii waa laga xadfay macnihiisiina waa la niyooday sidaa darteed waa mabniyun calaa dami maxalka icraabta ah iskhilaafa oo marna waa fi maxali nasbin marna waa fi maxali jarin hada min baa ka horayso waa fi maxali jarin wa qowlii aniga qowlkayga antu soo idhi buu yidhi wa akhawaatuhumaa iyo labadaa waxa lamidka ah labadan yaa lamid ah wax lamida baa jira labadan aratu bihi waxaan ula jeedaa oo qablu iyo bacdu sideeda icraabood ee mid kastiba uu leeyahay waxa lamida buu ku leeyahay asmaa aljihaad asit lixda jiho asmaada asmaauljihaadka loo yaqaano ayaa lamida waa asmaa asmaauljihaad asita lixda jiho asmaada ah ayaa lamid noqonaysa oo isku xeeray noqonayaan lixda jiho waa xagga sare fowqu iyo xagga hoose taxtu iyo xagga midigta iyo xagga bidixda iyo xagga hore iyo xagga dambe waxaasoo dhan amaamo iyo khalfa iyo waa la xukun bay noqonayaan waxaa kaloo culimmadu la xukuna bay yidhaahdeen kelmadda awal ah awal baa isna la xukuna wa qowlii aniga qowlkayga wa akhawaatuhumaa an idhi aradtu bihi waxaan uga jeedaa asmaaa aljihaati jihooyinka magacyadooda asiti lixda ah lixda jiho waa xagga hoose oo taxtu ah iyo xagga hore ama xagga dambe oo waraa'u ah iyo xagga hore oo amaam ah iyo midigta oo yemiin ah iyo bidixda oo shamaal ah iyo wixii la macnaa sida khalfe iyo qudaame iyo mid kastiba sideed icraabood buu yeelanayaa la soco sideedda icraabood lix jeer wuxuu noqonayaa maxay mucrab lix jeer waa mucrab laba jeerna waa mebni mebniyun cala dami ah afartan unbaa marna daraf cadde oo fii maxalli nasbin ama mansuub ah ama min ay ka horeysaayoo majruur noqonaya sideedu halkaasay ka soo boodayaan wa awalu lafdiga awal abaa isna lamida wa awala ayaanu la jeedaa awala ereyga awal saddex macno ayuu luqa alcarabiya ku yimaadaa awal mar waa ismu tafdiil baa la yidhaahdaayo alasbaq baa loo macneeya alasbaq isagu xukunka ismu tafdiilku markaa qaadanayaa keenan hadda aynu ka hadlayna ma aha hadduu awalkii ka sii horreeyey ka noqdo keenan maaha aan ka hadlayna waa ismu tafdiil lafdiga awalihi wuxuu noqdaa mararka qaarna ismu tafdiilku waa maa yansarif isagu markaa ah. mararka qaarna wuxuu noqdaa ismi caadiya ah oo munsarif ah waxaad odhanaysaa laqiituhu caaman awala awalan sanad horaan la kulmay waa halkay ka yidhaahdiin maa lahu awalun walaa aakhirun bilow iyo dhammaatoona maleh awalun walaa aakhirun waa macnaha sadde labaad weeyi macnaha saddexaadee erey ereyga awal loo isticmaalo waa inuu daraf noqdaa daraf bimacnaa qablu ah waa keenan hadda halkan looga jeedo daraf bimacnaa qablu ah waxaad odhanaysaa ra'aytu lhilaala awala naasi ra'aytu waxaan arkay alhilaala bishii awala naasi ay qabla naasi dadka hortood baan arkay awaladeennan haddaba sideedda icraabood yeelanaysaa waa taa darafka ee bimacnaa qablu ah wa duuna lafdiga duun abaa isla jira duun duunka macnihiisu waxa weeye daraf buu ahaan jiray darfu makaan ah wuxuuna magacu yahay makaanka qofka ah, mudaafunileyhigiisa meel ka dhow ayuu magacuyaho lagu tilmaamaa waxaad odhanaysaa jelestu waxaan fadhiistay duuna zaydin zayd sokadiisa ayaan fadhiistay meel zayd ka dhow baan fadhiistay ereygaa duun ah rutabkana waa loo isticmaalaa darfulmakaanuun bay ahaan jirtaye rutabkana waa loo isticmaalaa martabooyinka waxaad odhanaysaa akramtu zaydan duuna camrin waxaynu uga soconaa duunadaasi iyaduna sideeddii icraabood ayay yeelanaysaa sideeddii icraabood ayay yeelan wa qowlii qowlkayga wa akhawaatuhumaa an idhi aratu bihi waxaan uga jeedaa asmaaa aljihaati jihooyinka asmaadooda wa awale iyo lafdiga awal wa duune iyo lafdiga duun wa naxwahunna iyo wixii lamida kuwaa iyo wixii lamidihiiba waan uga jeedaa qaala shaaciru gabaya ayaa gabay tiriyey wuxuu idhi gabayaagu markuu gabayga tirinayey lacamruka ma adri wainii laawjalu calaa aayina tacduul maniya tuwalu idaa anta lam tunsif akhaaka wajadtahu على طرف الهجران إن كان يعدل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شافرة السيف مزحلون wuxuu leeyahay ninka gabayaaga ee gabayga tirinayaa waa macan binu aws nin la odhan jiray ninay walaa saaxiibkii ayuu inanka guursaday kadibna wuu furay wuxuu dhaar ku maray inuuna la hadlaynin kadibna qasiido dheer ayaa loo tiriyey oo de ayuu tiriyey uu leeyahy walaal ila hadal walaashiibuu furay ma og tahay wuu ka xanaaqaysnaa qasiido dheer buu tiriyey oo saaxiibkii uu leeyahay markuu ka dhaartay inuuna la hadlaynin ila hadal uu leeyahay gabaygana ka mid ahaa lacamruka ku dhaartaye maa adri anigu garan maayo wa innii hadda anigu la awjalu waan baqayaaye calaa ayinaa keenna tacdu ay ku soo boodayso almaniyatu geeridu awalu marka hore war waan dhaartaye buu yidhi waanan baqayaaye garan maayo midkeennu hor dhiman doona ereygaa awalu weeyaan maxalu shaahidkeennu awalu waa kelmaddii awal ahayd ee darafka ahayd oo laga dhigay mabniyun cala dammi lacamruka baan ku dhaartaye maa adri anigu garan maayo wa innii hadda anigu la awjalu waan baqayaaye calaa ayinaa keenna tacduu ay ku soo boodayso almaniyatu geeridu awalu marka hore eeg wainii laawjalu waa muctarido jumlada wainii laawjalu waa jumla muctarida baa la yidhaahdaa hadalka way ka dhex maqnaan kartaa wainii laawjaludu wuxuu hadalka ka dhignaa lacamruka ku dhaartaye maa adri garan maayo calaa ayinaa keenna tacju lmaniyatu geeridu ay ku soo boodi awalu marka hore warkeenna hor dhiman doono garan maayo wa inii hadda anigu la awjalu waan baqayaae war anaa yara baqayo inaan kaa horraynayaa la moodaa buu yidhi anaa baqaya si aanu kala hor dhiman doono garan maayo laakiin aniga baqdin baa haysa buu yidhi baqdin ayaa ihaysa maxalu shaahidkeennuna waa kelmadda awal a weeyaan awal waxaa kasii beydadka ka mid ahaa beydkaasaa jiray idaa anta lam tunsif akhaaka wajadtahu calaa darafi lhijraani in kaana yacqilu ويركب حد السيف من أن تضيبه إذا لم يكن عن شافرة السيف مزحلون إذا أنت أدق لم تنصف مركز عدالة سمين ويدد akhaaka walaalkaa haddaad cadaalad u samayn weydid wajatahu waxaad ku ogaani calaa darafi alhijraan isagoo hijr sii hijroonayo kaa sii cararaya oo daraf carar ku sugan waa in kaana yacqilu hadduu caqli leeyahay wayarkabu wuxuu fuuli doonaa xadda sayfi seef afkeed ayuu fuuli min an tudiimahu isagoo dulmigaaga ka cararaya idaa lam yakun markuuna u ahaanin can shafrati sayfi seefta afkeega musxalun meel kaloo lagaga cararaa seefta meeluu uga carara markuu waayo dee seefta lafteedu lafteeduu qaadan doonaa buu yidhi wa qaala aakhar nin kalena wuxuu yidhi waraau waraau buu doonayaa inuu maxalushaahidiyadana inooga sameeyo wa qaala aakhar nin kalena wuxuu yidhi idaa aana lam umaan calayka walam yakun liqaa'uka ila min waraau waraau idaa ana aniga lam uuman calayka markii laykaa aamini waayey war aniga haddii adiga laykaa aamini waayey oo walam yakun uuna ahayn liqaa'uka la kulankaaguna ilaa min waraau waraau gadaalgadaal mooye meel kale khabarkii wuu inaga maqan yahay hadalkani ma dhicin gabaygani beydkani ma dhammaystirna beyd ka sii dambeeyuu ku xidhan yahay macnihiisu idaa ana aniga lam uuman calayka markii laykaa aamini waayey oo walam yakun uuna ahayn liqaa'uka la kulankaaguna ilaa min waraau waraau gadaal gadaal mooye meel kale uu noqon waayey sidaa markuu warku u dhacay buu yidhi waa waraau waraa'udaasaa maxalu shaahid inoo ah waraau waraau waa waxyaabihii darafka ahaa ee qablu iyo bacdu la midka ahaa ee sideedda icraabood ay ku bannaanaayeen haddana mabniyun cala dami baynu ka dhignay culimo waxaa la yidhi waxaa lagu soo darayaa intaa aynu soo sheegnay kelimatu kayr oo bacda laysa ama bacda laa'ah kelimatu khayr oo layse daba dhacday ama laa daba dhacday ayaa lagu soo darayaayo iyadana mabniyun cala dami laga dhigi laysa khayru iyo laa khayru haddaba layse haday kayrku uu daba dhaco waa mas'alo mutafaqa oo laysku waafaqsan yahay in mabniyun cala dami laga dhigayo laakiin kayr hadday laa daba dhacdo oo laa khayru laydhaha sidii ajruumigu odhan jiray laa khayru culimo badan baa sheegtay oo welibana raggii runtii fanniga yaqaanay ah in mabniyun calaa dami laga dhigayo oo kayrkaasi qablu iyo bacdu oo kaluun uu noqonayo sheekheenanina kitaabka awdaxa amarkuu marayay wuu diideyba sheekheenan kitaabkan eh, qadriga qoray wuu diideyba oo wuxuu yidhi layse oo qura ayuu sugay kitaabkiisa markuu marayey muqni labiibka la yidhaahdo wuxuu ihi laa hayru waaba khaladba khalad buu ka soo qaaday laa hayru inay khalad tahay ayuu ku caddeeyey kitaabkiisaana walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmabniyi la inaan sheego calaa dami damaha lagu bineeyey min dikri lmabniyi labineeyaha inaan sheego calaa dami damo lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay almabniya ka la binaynayo cala sukuuni sukuun lagu binaynayo kii sukuunka lagu binaynayey baan sheegay wamasaltu lahu waxaanan ku tusaaleeyey biman baan ku tusaaleeyey man waa la bineeyey oo hadday ismulistifaam tahay macno xaraf bay sidataa oo hamsatulistifaamah hadday ismu shardi tahay macno xaraf bay sidataa oo in ah hadday ismi mawsuul tahay iftiqaar bay qabtaa baahi xarafka uun lagu yaqaanay wa kam kamna waa la bineeyey ereyga kama ah sababta loo bineeyey hadday kam alistifaamiya tahay sababulbineegu waxa weeyi waxay shabbahday hamsatulistifaam hadday tahay kam alkhabariyana sababta loo bineeyey waxaa lagu xambaaray ruba ruba ayaa lagu xambaaray wamasaltu lahu waxaan ku tusaaleeyey biman iyo wa kan baan ku tusaaleeyey taquulu waxaad odhani jaaanii waxa isoo gaadhay man qaama kii istaagay baa isoo gaadhay mantaasi waa mebni mebniyun calaa sukuun waana faacil wara'aytu waxaan arkay man qaama kii kacay baan arkay mantaasi waa mebni wa marartu waxaan soo maray biman qaama kii kacay baan soo maray fatajidu waad helaysaa man mulaasimatan iyadoo laasimaysa lisukuuni sukuun laasimaysa fi laxwaali xaaladihii atalaaati ee saddexda ahaa wakadaa kan oo kale waxa ah sidanoo sidanoo kalea taquulu u odhan kam maaluka maalkaagu waa imisa wa kam cabdan adoo imise addoon ayaad malagta milkiday wa bikam dirhamin imise dirham baad ishtarayta ku soo iibsatay fa kam fi lmithaali alawal tusaalaha koobaad fii mowdici rafcin bilibtidaa'i cinda cinda sibaweyhi wa cala alkhabariyati cinda alakfash wa fi haaniyatina waa fii mowdici nasbin cala almafcuuliyati bilficli ficilkii baa lagu nasbiyey alladii bacdah wafi aalina waa fii mowdici khafdin bilba wahiya saakinatu way sukuunsan tahay fi laxwaali alaaa saddexda xaaladoodba kamaa taraa sidaad og tahay ama sidaad arkayso walamaa dakartu markaan sheegay almabniya la bineeyaha markaan sheegay cala sukuuni sukuun lagu binaynayo mutaakhiran xagga dambe isagoo ku sugan khashiitu waxaan ka baqay min wahmi man kii ismoodsiiskiisa yatawahamu ismoodsiinayey annahu khilaafu اlasli inuu khilaafulasl yahay fadafactu waxaan iska difaacay haada alwahma wahmigaa biqowlii hadalkaygaan iskaga difaacay an idhi wa huwa aslu lbinaa waa binaha oo dhan ka asalka u ah intaani wuxuu ka jawaabayaa su-aal la weydiin lahaa horta mebniga eh, calaamatulbinaha ayaa asal u ah inta su'aashaasa ah meesha leeg sukuunku maadaamuu asal yahay muxuu xagga hore u marin waayey wuxuu ku yidhi markaan xarakaadkii xagga hore mariyey sababta aan u mariyeyna ay tahay dee mucrab ka soo hadlayey icraabka asalkiisuna xarakay ahayd mebniga ka xarakada sita ayaan raaciyey buu yidhi mucrabka ilan asal u ahay kanaan iska raaciyey ayaan kii mebniga ahaa ee ku binaysnaa ayaan xagga u dambayse mariyey isagoo asale buu yidhi waxaan xagga dambe kolkaan mariyey ayaan u qaatay buu yidhi inay ardayda qaar u fahmaan inuuna asal ahayn markaasaan ku darsaday buu yidhi kelmadda ah wahuwa aslulbinaa wahuwa aslulbinaa matnigay ka mid tahay markaa wahuwa aslulbinaa ardayow hamoodin sukuunku inuuna asal ahayn una binaha asal u ahayn wahuwa aslulbinaa buu ina yidhi oo kelmadda halkaa ayuu inagu baraarujiyey ama sidaa ayuu inoogu soo dhigay waxaynu arki doonaa insha allah halkaa waxaa inoogu dhammaaday cashirkeennii hore ayaa bartaa inoogu dhammaaday halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam xalqadihiibaa maanta su-aalihii inoo bilaabmayaan xalqadda koobaad ii sheeg sheekh maxamed xalqaduun ii sheeg xalqat ibnu maalik yaa guddoomiye u ah ha istaaga ardaygaasi yalla haye ta ku xigtaa Eh, ibnu hishaam ilansaari waa sheekha kitaabkeenna qoray xalqadda ibnu hishaamna ha kacdo inoo hay xalqatu ibnu hishaam ha kacda isna ay ra'iiskoogii xalqatu ibnu hishaam maxamed yuusuf faarax ma la hayaa nacam sheekh maxamed soo yaro dhowaada cabdulqaadir iyo maxamed nacam cabdulqaadir hal su-aal aan kelmadda xadaami shalay imise madhab baynu kusoo dhiganay cashirkeenni shalay imise imise madhab baynu kusoo dhiganay laba madhab baan kusoo marnay sheekh maxamed sheekh ka jawaab saddex madhab saddexdaa sheeg sheeg cabdulqaadir way ku hoos martay okay waa yahay saddexda ii sheeg haddaba adigu waa kuwaas waa laba gruub waayahay waa mebni tamiimiyiintuna haye haye hadday ra ugu dambayso haye waa sidii xijaaziyiinta oo mebni haddayna ra ugu dambayn mucrab oo nooceeya mucrab oo nooceeya mutamakin walaa kayru amkan mutamakin amkana mutamakin amkana sheekh ka jawaab waa mahlay khayru amkan weeye waayey waxaan ku weydiiyey xadaami saddex su-aalood baan kaa weydiiyey sababta loo bineeyey iyo sababta loo xarakeeyey iyo sababta loo kasriyey saddexdaa iga jawaab sheekh xadaami sababta loo bineeyey waad weyday sheekh maxamed xadaami sababta loo bineeyey okay xadaami labadaa madhab haye xadaami hadda shalay waan sheegnay cashirkaan ku dhex sheegnay xagga dambe anoon islahayn sheeg buu afku igaga dhacay mar taa taaniis macnaheegii bay sidataa jazaaka allah khayr taa taaniis macnaheegii bay sidataa waa caynkaa taa taaniisna xaraf bay ahayd soo saama ahayn waa yahay cabdulqaadir waa su-aashaadii weli ayaa socota sababta loo xarakeeyey baan kaan rabaa xadaami sababta loo xarakeeyey iltiqaa saakinayn xarakada sababta kasra looga dhigay baan kaa rabaa haddana waa litakhalus min iltiqaa'i saakinayn jazaaka allah khayr su-aashaada intii badnayd waad garatay intaa yaree cilatulbinaha un baa tihi waan baadhay waan waayey iyadana waa guul kol haddaad baadhay sheekh maxamed axadda cashar noocii fatxaha lagu bineyn jiray axadda cashar maxaa loo bineeyey sababta loo bineeyaa kaa rabaa ya litadamunihi macnaa xarfi cadaf okay shalay intaa anaa sheegay laakiin waxaan ugu talagalay inaan idin idin habaabiyo aan ugu talagalay la soco hadda inaan idin haba waa sax ma khaldanid laakiin waxbaa dhiman axadda cashar iyo waxaa lamidkaa ilan idinkaan shalay isku ogeyn inaan idiin daayo axadda cashar iyo waxaa lamidkaa waxaan ku weydiiyey sababta loo bineeyey inaad sheegto sababta loo xarakeeyey inaad sheegto sababtay xarakadu fadxa u noqotay inaad sheegto maxaa tidhi sababta loo bineeyey axad cashar wa naxwihi sababta loo bineeyey cabdulqaadir nacam la eh, su-aashaas yaa ka jawaabaya ardayda sheekh cali haye nacam ya sheekh cali aya kale nacam ya sheekh caamir axadda cashar sababta loo bineeyey litadamunihi macnaa waawilcadfi sheekh maxamed baan ka diiday waxa weeye axadda cashar yaa yaa yaa ku daraya axadda cashar haye waa cilatulbinihi baan doonaynaa maxaa tidhi may axad cashar sababta loo bineeyey marka culima laga hadlayo ereyga axad cashara axadna waa la bineeyey casharana waa la bineeyey ereyga cashara ah sababta loo bineeyey baa kanad sheegteena cashara waxaa loo bineeyey litadamunihi bimacnaa xarfi اlcaطfi wahuwa lwaaw casharo sababta loo bineeyey waa litadamunihi bimacnaa xarfu lcadfi wahuwa alwaaw laakiin axadka hore sababta loo bineeyey waa liftiqaarihi ilaa cashara axadka hore sababta loo bineeyey waa maxay liftiqaarihi ilaa cashara kolkaa shalay toole jus un baan sheegnay litadamunihi bimacnaa waaw lcadfi un baynu shalay sheegnay soo caynkaa ma ahayn waay su-aasha ayaa lahaa sheekh maxamed sababta loo xarakeeyey baan kaa rabaa haddaba waa litakhalusihi axada cashar axada cashara sababta loo xarakeeyey baan rabaa haya cabdulqaadir sababta loo xarakeeyey may fadxa lama gaadhin hadda fadxa weli maynaan gaadhine waxaan doonaynaa ereygan axada cashar ah sababta xarako loo siiyey ee loo reebi waayey reebnin looga dhigi waayey nacam sheekh caamir waxaa la isxasuusinayaa inay asalkeegu u icraab ahaa sax haye waxaad ii sheegtaa sheekh maxamed sababta fadxa looga dhigay waa akhafu lxarakaat murakab bay noqotay oo akhafu lxarakaat baa la rabaa jazaaka allaahu khayran labadaas sheekh ay iska fadhiistaan waxaa istaagi doona ma labadan xalqadood unbaa diyaara xalqad saddexaad baa jirta waayahay labadan xalqadood baynu ka bogan doonaaye waayahay waxaa istaagi doona mawliid rooble cali iyo cabdilcasiis yuusuf maxamuud mawliid rooble iyo cabdulcasiis hay istaagaan weli su waxba waxbaa sii dhiman tahay culima mawliid rooble awey soo yaro dhawow mawlidow kitaabkana soo qaado adiga inaad soo macnaysa haye ha waa sax soo yaro dhawow mawlidow mawlid away ninka kale kula socda cabdilcasiis yuusuf maxamuud me cabdulcasiis yuusuf maxamuud cabdulcasiis yuusuf maxamuud lama hayo miyaa ninkaa cabdulcasiis yuusuf maxamuud waayahay sulaymaan cabdilaahi salaad xaaji salaad ma la hayaa soo dhawow salaadow soo dhawow sulaymaan cabdilaahi salaad nacam maxaa tidhi shalay waan maqnaayaa allah waaba ragga la doonaye ninka maqani waa ninka la doonaya inuu soo jilciye soo dhawow sheekh soo dhawow taasi maqnidaasi waa sax waayi waxaad sheegtaa xaaji waxaad sheegtaa ereyga haaulaa'i ah saddex su-aalood baan kaa weydiinaya sababta loo bineeyey sababta loo xarakeeyey sababta xarakada kasra looga dhigay sababta loo bineeyey iigu horreysii haye mawlid roob leh waad aragtaa saaxiibkaa uu aamusay jawaabtiisii haaulaa'i sababta loo bineeyey ya sababta loo bineeyaan kaa rabaa lima buniya haaulaai sababta loo bineeyey sheekh ma haysid waar yaadaheen waay waay ninka inoogu yar baan raadinaynaa ninka inoogu yar waa kee adma ninkana istaagaye admana ninkan waa laga yaryahay waaye magacaaga cabdillaahi cabdillaahi eh? oo kuma jirtidba haddaadan ku jirin maxaa lagaa weydiin ba sheekh iska fadhiiso waaye waar yaan u dhiibnaa haye nacam nacam ninkaa inoogu yar u dhiiba ninkaa yar haye istaag haaulaahi sababta loo bineeyey sheeg xaraf bay shabahday waa sax waa runtaa xaggay ka shabahday xaraf bay shabahday xaggay ka shabahday ma ku dari kartaa hadda camriyadiga maynaan kusoo dhiganin kawaakibkaan kusoo dhiganay sax xaraf bay shabahday xaggay ka shabahday nacam maxamed cilmi xaraf bay shabahday xaggay ka shabahday haaulaai sheekh xuseen haaulaai xaraf bay shabahday xaggay ka shabahday xagga macnahay ka shabahday jazaaka allah khayr ishaara ku jirta sababta loo xarakeeyey sheekh kudar iltiqaa saakinayn sababta kasro looga dhigayna kusii dar ha haaulaai waad waa aslun litakhallus min iltiqaa'i saakinayn waa si wanaagsan sheekh bal soo macnay adu cashirkii shalay soo yaro dhawow inaad soo macnaysaa kuu soo baxay cashirkii shalay kor baad u qaadaysaa si ardaydoo dhani ay kuu maqasho maxaa tidhi sheekh haye هيا صح هيا هيا هيا كها كالرجل ها كرجولي هيا هيا هيا هيا haye may may katai he waka waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi kala reebin katai darabtu haye لما بينت مكان عدين من حصر من حصر كي كسور فيه دحيح أنواع الكلمة في المادة النوعين الثلاثة yatamayazu uu ku soocmayey can he may sax litatima si ay u dhammaystirantee a iska fadhiiso sheekh mawlid roble fadhiiso waad fiican tahay fadhiiso laakiin halkaas way kaa khaldan tahay halkaa ka bilow ha litatima si ay u dhammaystiranto faa'iidatu ma intaa isku dar dakartuda ka reeb gaar baad u macnayn dakartuda faa'iidatu ma waa mudaaf iyo mudaaf ilayh dakartu waa silo siladu ma raacdo waxa ka horeysa haye litatima si ay u dhammaystiranto kii faa'iidadiisu haye فذكرت واحد haye macnaha maad israacinaysa calaamatan min awalihi calaamad awalka ka geleysa sax haye talxaqu wahuwa nuunun wahuwa ka bilow nuunta oo talxaqu haleelaysa تلحق عليه لسه الآخرة حاجة مكة لفظا أول مكة كاينة لا خط القرآن كان مكة صح لغير التوكيد لغير لغير التوكيد لغير توكيد وهليليسة توكيد لأنتي وهليليسة نحو السيد shukran bartaha inoogu jooga culimo halkaasuu inoogu joogi su-aaluhu saasay inoogu socon doonaan xalqadaha waxaa inoo hayn doona sheekh maxamed inoogu dhiiba bise adaa inoo hayna sheekh maxamedow waayi 几个人合适？好。